ilaahay ana asturo fa in sha allah majliska awalkiisa ilaa aakhirkiisa inuu fadhiistaya u diyaara in sha allah markaad daashaan ee fadhiga ku daashaan waxaad tidhaahdaan wadaadow wacdigaaga iska soo gaabidheh anna waa iska joojin markaas intaa maskiidkaan fadhina aynoo tirsan waktigeenna runtii hadda waxaan soo marnay maqaaxya halkaa ku yaalla shahmacaan baa tidhahdaan maxaa tidhahdaan walaalkeen sacad baana soo mariyey waxaa dhallinyaro halkaa fadhida waan la yaabay waktigii wuxuu noqday hal bacad lagu lisay ilaahayna wuxuu leeyahay tafaraq licibaadatii amla'u sadraka khinan wa asuda faqraka wailaa tafcal mala'tu yadaka shuqla walam asuda faqraka ilaahay baa le addoonkaygiioo cibaadadayda iyo taacadayda iyo diinteeda wakhti u samee aniguna maaragtaan qalbiga ayaan kaaga buuxinayaa khina nafsi baahidaadana anigaa daboolaya baa ilaahay kaa yidhi wailaa tafcal haddaad sidaa yeeli weydo ood samayni weydo mala'tu yadaka shuqlan walam asuda faqraka baa ilaahay yidhi afar iyo labaatanka saaca mashquul baan kaa dhigay oo bizi baan kaa dhigayaa baahidaadana ma daboolayna baa ilaahay yidhi albaabada faqriga laga dabooli maayo haddaan waktigeenna qaybinno saacadna aan u dayno kasbi xalaala saacadna masaajiidda aan ku camirno oon aakhiradeenna ka fikirno oon diinteenna ku baranno oon diinteenna ka fikirno oon dhallinyarada walaalaheenna masaajidda ka maqan aan u murugoonno oon u tagno oon gacanta soo qabanoon masaajiidda keenno saacadana aan ku camirna maaragtaanay reeraheenna iyo ubadkeenna aan siino nolosheenu qiimo yeelanaysaa markaas tafaraq licibaadatii amla'u sadraka hinan baa ilaahay yidhi laysa alghinaa can kahrati alcaradi walaakin alghinaa hina nafsi buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam hinadu maahayn xoolo badan iyo hanti badan oo la yeeshee waa hina nafsi waa naftaada oo deeqtooda weeyaan hinadu qalbiga oo ku xasila qalbiguna muxuu ku xasilayaa aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub baa ilaahay yidhi kuwa ilaahayee rasuulka rumeeyey quluubtooda waxay ku xasilaysaa ilaahay taacaddiisa alaa ilaahay baa intabihuu baraarugoo dhegihiinna fura qalbiga bini aadamku wax kaloo ku xasilaya male baa ilaahay yidhi ilaa ilaahay taacaddiisa mooyaane salaadda markaad tukatid qalbigaagu xasilayaa masjiidka markaad saacad fadhiisato qalbigaagu kuu xasilayaa juz qur-aan haddaad tadabur iyo tafakur aad ku akhrido qalbigaaga uu ku xasilayaa xalaqaat alcilmi haddaad fadhiisato ood culammada la fadhiisato oo diintaada aad wax ka barato qalbigaaga waa kuu xasilayaa xalaqat addacwa haddaad fadhiisato oo dadka walaalaha ee muslimiinta aad ku soo qaaddo jawlaad iyo ziyaaraad man cada mariidan aw zaara akhan lahu fi اllaah naadaahu munaadin bian tibta wa taaba mamshaaka wa tabawa'ta min aljannati manzila qofka qof buka ilaahay dartii u buuqday ama qofay diinta islaamka walaala ku noqdeen ilaahay dartii u ziyaartay buu nebigu yidhi samada ayaa looga dhawaaqaa oo la yidhaahdaa waad wanaagsanaatay socodkaagaasna uu wanaagsanaaday jannadana mansil baa lagaaga diyaariyey baa lagu odhanayaa alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub qalbigan wax kale ku xasili maayo lacag ku xasili maayo dhoofna ku xasili maayo dad baa dhoofun ka fikiraya dhoof dhoofun bay ka haysataa dad baa tacliinu ka fikiraya taliinta tacliintan maadiga oo tacliintii diintoodana aan u arkayn in wax lagu cunayo qalbigaagu ku xasili maayo ashyaada iyo maaddada kuu badatee wuxuu qalbigu ku xasilayaa oo ilaahay macrifadiisa alaa bidikri اllaahi tadmainu اlquluub aqim isalaata lidikri salaaddii baa lagu leeyahy waxaad ku ogtaa ilaahay dikrigiisa waladikru llaahi akbar ilaahay dikrigiisa ayaa weyn walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin fadakir inamaa anta mudakir qur-aankii waa dikr nebi maxamed waa mudakir salaaddii waa dikr inamaa jucila asacyu bayna الsafا wاlmarwa wاlmarwa waramyu اljimaar liiqaamati dikri اllahi buu nebigu uhi alayh الsalaatu wasalaam sacyigii marwe iyo dhexdooda la sacyinayay safa iyo dhagaxa la tuuranaya buu rasuulku yidhi iyo tima xiirasashada ay xujaydu timaha xiiranayaan intaba waxaa looga dalnayahay buu nebigu uhi ilaahay xuskiisa in lagu ogo gaayat lcibaada waa dikri weeyaan in qalbigan mar walba uu noqdo qalbi ilaahay jala wacalaa mar walba xasuusan oo ilaahay ku tacalluqsan fii salaatika salaadda dhexdeeda ilaahay ku xasuuso aqalkaaga ilaahay ku xasuuso ubadkaaga ilaahay ku dhex xasuuso meheradaada ilaahay ku xasuuso warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajidi toddobada hadhka ilaahay loogu hadhayn doono maalinta hadh kale uunan jirin hadhka alla mooyaane waxaa ka mida buu rasuulku yidhi nin maaragtaane mar walba qalbigiisu uu ku xasilooniya nin walba nin mar walba qalbigiisu ku tacalluqsan yahay masaajidka ilaahay cabdulaahi bn rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay markaasay aragto way la oyday iyadiina markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa markaa bay tihi dee adoo ooyey un baan ku arko anna waan kula ooyey bay tidhi markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina taqow wanadaru aldaalimiina fiiha jathiya anu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka nagamida ma jiro hadduu jirase jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi uma intaa kadibna nunaji aladiina taqow kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonnaa baa ilaahay yidhi waan nabadgelin doonnaa wanadaru aldaalimiina fiiha jathiya daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa yidhi dhabtuu ku jifaa innaka maanta khafladda inagu dhacday qaari sood fiican oo qur-aan macaan gadaashiisa inagoo ku tukanayna ayaan adduunyadeennu xisaabinaynaa oon meheraddeennii ka fikiraynaa iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen ninba nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaan reerihiina markaad la galmoonaysaan ducada xasuusta nebiga ayaa yidhi akhriste bismi illaah allaahuma jannibna shaytaan allahuma jannibna shaytaan wajannib shayطaana maa razaqtana markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan besnikaba ma haleelaan buu yidhi iskadaa ducadaasi <laughs> halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar waa lay sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo laakiin ma ka baxayaa taasaa ii kala caddayn buu yidhi taasaa ii kala caddayn zuraarata ibni abi awfa raximahu llah taabici buu ahaa imaam almasjid buu ahaa salaat alfajarkii buu tujinayay dadka rakacaddii hore markuu ku furfurtay suuratu alfaatixa fاftataxa suuraة almudahir markuu gaadha faإida nuqira fi الnaaquur fadalika yowm yowm casiir clى اlkaafiriina hayru yasiir halkaa markuu gaadhay khara calى اlardi maqshiya calayhi faxumila ilaa beytihi wamaata gurigiisii baa loo qaado loo xambaaray sidii buuna ku dhintay faidaa nuqira maalinta iman maalin baa iman doonta baa ilaahay leeyaha suurta aan afuufi doonno waa maalin culus baa ilaahay yidhi oo gaalada dushooda kuma fududo yowma albachi weeyaan aayaddaa markuu gaadhay dhulka ayuu ku dhacay daedna meydkiisina gurigaa loo qaaday sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu mubashir biاljanna waa ninkii nebi maxamed uu lahaa low kaana bacdii nebiyan lakaana cumara qasri jannada ku yaalla ayaan galay buu nebigu yidhi xawraa baan ku yidhi xawraayee qasrigan ayaa ilaahay ugu talagalay waxay tihi nin qoraysh ka dhashaa loo nin carab ka dhashaa loogu talagalay anigaa carabiya ma cid kalaa ha jilibka qureysheed buu ka soo jeedaa anigaaba qurayshiya ma cid kalaa ha ummadda muxamed buu ka mid yahay anigaa muxameda ma cid kalaa ha cumar binu khadaab bay ku tidhi aad garanaysaan maqaamkiisa iyo darajadiisa khayru nnaasi buu ahaa bacda annebiyiina waalmursaliin ilaa abi bakri sidiiq mooyaane khalqiga kale ilaahay abuuray baa layidhi nebiyada iyo mursaliinta iyo abubakri sidiiqunbaa ka fadli badnaa kaasaa misjiidka nebiga soo galay wakhta saxar buu soo galay wuxuu arkay inan yaroo shaaba oo qaariya oo ku tukanaya maaragtaana suuratu tuur qiyaama leylkii bacda qiraa'ati alfaatixa markaasuu cumar istaago uu dhegaystay watuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجuur ina cadاaba rabika lawaaqع halkaa markuu maraya cumar dhulku ku dhacay faxamaluuhu ilaa beytihi gurigiisaa loo xambaaray labaatan maalmood ama bil ku dhowaad buu xanuunsanaa cumar baa la yidhi dadku kamaysan warqabin xanuunka cumar meeshuu ka yimidina kamaysan warqabin quluubtooda ayaa noolaato jilcday innaga zamankeennan calooshaa laga shaqaynaya waa zaman albutuun butuun maxaan cunaa maxaan fuulaa maxaan qaata halkeen gala maxaan dhala halkeen taga xaggee wax ka cunaa waxa adiga laguma diran adiga waxaa lagu dirtay keliya cibaado calayna an nacbudahu kamaa amar wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad nin saalixiinta ka mida ah lagu yidhi dalka intaad ka maqnayd maka warqabtaa waxa isbeddel dhacay maya kama warqabe ii sheega buu yidhi waxaa la yidhi qad halaa alcaysh noloshii baa noqotay haali sicirkii bidaacadaha ayaa ziyaaday ruudhidii way ziyaaday shaahii uu ziyaaday markaasuu yidhi anuu warkaa ma haya buu yidhi anuu warkaygu waxa weeyaan calaynaa an nacbudahu kamaa amar aniga waxaa layga rabaa keliya inaan u caabudo siduu isagu igu amray wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad asagana waxaa laga rabaa inuu noo arsaaqo siduu isaguba noogu yabooxay razaaq waayo man huwa arazaaq allahu rabb اlcaalamiin razaaqa yarzuq alcaasi walaa yubaali casigu arzaaqaa umana aabba yeelo laka calaya risqaka waliya calayka fariidaة in khaalaftanii fi fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika xadiis alquds ilaahay baa leehay adigana faraa-id baan ku saaray anigana arsaaqadaadi baan isa saaray baa ilaahay yidhi cabdii laka calaya risqik waliya calayka fariida anigu waxaan korkayga saaray buu ilaahay leeyahay arsaaqadaadii anaa arsaaqadaada ballan qaaday adigana korkaaga waxaan saaray faraa'id iyo waajibaad baan ku siiyey oo macrifada ilaahay ugu horayso in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika haddii adigu faraa'idaydi iyo waajibaadkaygii aad ka tegta buu ilaahay ku leeyahay anuu arsaqadda kaa goosan maayo kii ilaahay caasiyaba hadduu haddii haddii ilbaktinaysa ka waran hadday xubin jirka kamida fadhiisanayso shaqada joojinayso see noloshu noqon lahayd adaacadda waxaa laga sheegi lahaa magaalada nairobi xaafadda islii shan kun oo qof baa ilaahay xalay dhegihii kala noqday markii ilaahay caasiyeen sidee noloshu noqon lahayd bal ii sheega araggii uu ina siiyey waan ku caasinay maqalkii uu ina siiyey waan ku caasinay caafimaadkii uu ina siiyey waan ku caasinay dhallinyarnimadii buu ina siiyey waan ku caasinay rasiqii buu ina siiyey waan ku caasinay ibraahiim aladham raxmatullaahi calayh ayaa inan yar baa u yimid oo ka yidhi sheekh ibraahiim anigu macsiyo ma dayn karaya maxaan sameeyaa ii sheeg buu ka yidhi macsiyo ma dayn karayo cisyaan ma dayn karayo zine ma dayn karayo been ma dayn karayo khamri ma dayn karayo tumasho ma dayn karayo xaaraan ma dayn karayo maxaan sameeya wuxuu dhi waxaad samaysay ma garanayo anugu <laughs> ma qiil baan kuu raadiyaa bu ad ilahay ku caasadaad iga doondoonaysaa ma jiro bu qiilkaas sheekhaa doonta u teg sheekku odhanaya ilaahay caasi haddaad kari weyday naftaadii mu jira ar ma jira ma jiro maxaan sameeyaa adeeg ku taallaa buu yidhi laakiin soo noqo mid baan ku odhane macsiye ma dayn karaysid ha ma dayn karayo naftii iyo shaydaankii baa iga qaalib noqday maxaa iga qaalib noqday naftii iyo shaydaankii iyo dhallinyarnimadii haye maxaan sameeyaa wuxuu yidhi dee caasi ilaahay laakiin mid baan ku odhan anigu saddex arrimood baan ku odhan ilaaha aada caasinayso arsaaqadan aad cunaysa asagaa ku siiyey risqiisa dee u daa ha ka cunin biyaha ayaa ku siiyey allah hawada ilaahay baa ku siiyey bariiska ilaahay baa ku siiyey canaha ilaahay baa ku siiyey cadka aad cunaysa ilaahay baa ku siiyey risiqiisa u dhaaf marba haddaad tidhi casyaan ma dayn karayo dee risiqiisa u daa dee maxaa ku noolaadaa buu ka yidhi dee siday kula siday kula noqotay buu yidhi inaad arsaaqadiisana aad ka cunto isagiina dib aad ugu caasido mid labaad baan kugu dari buu yidhi dhulkan aad ku joogto isagaa le uga kac dhulkan meel aan ahayn doondoono oo gal halkaana ilahay ku soo caasi buu yidhi ma jirtaa dhulku waa dhul cirkuna waa cir gudahaan joogaa iyo dibaddaan joogaa ma jirto dadkao dhan gudaha un bay joogaan <laughs> mid baan maalin number telefoon kala hadlo numberka caadiga wuxuu idhi iska goo buu sheekh lacag badan buu iga goosanayaaye war maxaa dhacayoo wuxuu idhi dibaddaan joogaa buu ihi dibadda markaasaan ku idhi dibad iyo guda ma jiraane kulligeen gudahan ku wada jirnaa gudaha adduunka dhambe waa hal qol keliya halkaa qolka ilaahay baa iska le war hadda soomaaliya ka wada imane markaan ka soo tegayna dalkan ma caalam kalaa lagaa furoo soo gashay mise dhulku dhulkii uunbuu ahaa cirkuna cirkuunbaad hoo socotay shan iyo toban saacaan diyaarad la soconnay shan iyo toban saac non samaduna sidaam bay dusheeda u taallay dhulkuna sidaam buu hoosta u yaallay hal qol weeyaan adduunyadu qolka ayaa iska leh ilaahay in lagu caabudaa loogu talagelay in lagu caasiyo looguma talagelin wuxuu dhulkan isagaa leh haddaad tidhi cisyaankiisa ma dayn karayo uga kac dhul kale ku caasiyo oo dhul kale doondoono dee ma dhici karto ma jirto dee adoo dhulkiisii ku jooga sideed ugu caasin kartaa buu ka yidhi tu saddexaad baan kuugu dariye meel uusan ilaahay uusan kugu arkayn ku dhuumo oo halka ku caasi may jirtaa ma jirtaa sawaaءun minkum man asara alqowla waman jahara bihi waman huwa mustakfin biاlleyli wasaaribun biاnnahaar habeen maalin iftiin madow sirayso muuji caliimun bidaati الsuduur yaclamu sira waأkhfى laa yakfى calayhi shayء fi اlardi wala fi الsamاء samiicun basiir weeyaan makhluuq oo dhan haddii ay meel iswada taagaan ay baryaan oo afkooga ilaahay ku baryaan oo mid walba baahidiisa ilaahay uu sheegto mid walba ilaahay sawdkiisa waa maqlayaa baahidiisana ilaahay inuu daboolo awoodi karaa cibaadii low ana awalakum waaaakhirakum wainsakum wajinnakum kaanuu calaa atqى qalbi rajuli waaxidi minkum maa zaada dalika fii mulki shaya cibaadii yaa cibaadii addoommahaygiyo baa ilaahayna leeyahay yaa cibaadii subxaan allah naxariistiisu ballaarhsana qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu kuwii musrifiinta ahaa ee naftooda ku xadgudbay ee afar iyo labaatanka saaca macsiyadiiyo qafladda ku jiray haddii uu ugu yeedhay yaa cibaadii kuwa saalixiinta tukanayana maxaad u malayn magacuu ugu yeedhi lahaa fircoon uu og yahay inuu gaal yahay inuu gaalnimo ku dhimanayo uu og yahay inuu ahlu naar yahay uu og yahay ayuu muuse markuu u dirayay ku lahaa faquulaa lahu qowla layinan lacallahu yatadakaru aw yakhsha haddii fircoon uu ilaahay uu leeyahay muusow hadal yaro dabacsan ku dhahda laga yaabaa inuu antoobu ilaahayna ka baquu soo noqde wa fircoon oo leh aladii qaala ana rabbukum laclى aladii qaala libani israa'iil alaysa lii mulku misra wahadihi اlanhaaru tajri maa calimtu lakum min ilaahin hayrii faawqid lii ya haamaan fircoon oo kibro qooqo hadalada ku hadlaayey haddii markii muuse loo diray uu ilaahay muuse ku leeyahay qaadal jilicsan ku dhaxda dacwadda u dhibriya kuwii musrifiinta ahaa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu sababu nusuulkeyga wuxuu ku sheegay imaam axmed waxshiy ninkii qaatulxamza ninkii xamse dilay maka markuu nebigu soo galay calayhi الsalaatu wasalaam ayuu tabay uu yidhi aaway waxshi aduu kaa baxsadaa lagu yidhi u kaa dhuuntay ka daba tega u yeedha xeebtaa lagu soo gaadhay isagoo damacsanba inuu ka soo tallaabo jasiirat alcarab oo ardulxabasha u gudbo markaasaa waxshi hee rasuulki ilaahay baana kaa weydiiyo kuu yeedhaya subxaana allah aniga maanuu xamse dilay oo adeerkii dilay oo mushrika oo sinaystay sawta diintiinnu sheegaysa maa waaladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati wayahlud fiihi muhaana iyadoo shareecadda muxamediyadu ay sheegayso qofka ilaahay kayrkii caabuda ee naf bini aadanana gooya ee sinaysa in cadaabka loo labalaabaayo intaaba anigu waan ku dhacee bal orda oon muxamed ii soo weydiiyey buuhi ruksad boos aan diinta islaamka ka soo gala ma lai hayaa markaa bay saxaabadii soo noqdeen rasuulkeen maka ugu yimaadeen calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu u qoray ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan صاaلحا faأuلaئika yubadil الlah sayi'aatihim xasanaat wa kaana اllahu غafuura raxiima aayadihii qur-aanka markii waxshigii lagu kor akhriyeyna wuxuu yidhi ilaa man taaba waa shardiga koobaad waamana ilaa man taaba waamana wacamila camalan saalixan shuruuddaas way badan tahee bilo anigu ma buuxin karin buu yidhi shuruud badan ba laysdaba dhigay meesha soo noqdeen haddana aayad qur-aanuu nebigu soo qoray ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ina allaha ilaahay laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa markii aayaddaa lagu dul akhriyeyna wuxuu yidhi haadaa araa bacda mashii'ati اllaah ilaahay ku doonaa meesha ku jirtee bilow aniga ilaahay dembigayga inuu dhaafo maba doonin buu yidhi waayo nasug <laughs> ajiib waa ninkeeninkuna hadda moxamed iyo abubakar iyo cumar iyo maaha xasan iyo xuseen maaha waayo waa waxshiy waa qaatulu xamza ninkii xamse dilay weeyaan maalintii nebiga adeerkii la dilay calayhi salaatu wasalaam ee aansaar meydkooga ay uruursanayeen ee nebiga la yidhi waa kan adeerkaa meydkiisii wuxuu arkay halkaasaa laga dilaaciyey xamse calooshiisi intoo la kala dilaaciyey ayaa medhaqariyaha uuskiina bannaanka lagu shaydhiyey karyihiisiiya beerkiisina cidlo lagu daadiyey markaasuu nebigu argagaxay calayh isalaatu wasalaam markaabuu saxaabada ku yidhi walaashii safiya soo socotooo ka argagaxaysee horay isku celiyo mara ku duduba buu rasuulku yidhi go-iisii intuu u tuuray dadna lil ka daadatay rasuulkeenna markaasuu yidhi yaa cammi yaa cammi adeerkii ma maqlaya uu shahiiday khalaas wuxuu yidhi toddobaatan quraysha anna waa inaan kugu aargudaa buu rasuulku yidhi markii baan qur-aankaa soo degay waxyiga maxay soo degtay aayadda sheega fain caaqabtum facuuqibuu facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi walain sabartum lahuwa khayrun lisaabiriin baa nebiga lagu yidhi haddaad aargoosanaysid ood adeerka u aargudaysid baa ilaahay ku yidhi dee midun baa lagaa dilay adiguna midun disho baa ilaahay ku yidhi haddaad sabirtidna he saabiriinta sabirkaaba u khayr badan baa ilaahay ka yidhi yani xamaasadu inay ku qaadan baa la leeyahay liyatakida minkum shuhadaa annakaa damacnay baa ilaahay yidhi qaarkiin inay diinta u shahiidaan adeerkaa wax kama nuqsaamin waa shahiid weeyaan waa shahiid annakaa doorayna baa ilaahay ku yidhi adiga waxba kaama naaqusmin waxba kuu ziyaaday lagaama raba inay tolnimada iyo qabyaaladu ay ku qaadee haddaad u aargudaysidna dee mid unbaa lagaa dilay mid u disho haddaad sabirtaanna baa ilaahay yidhi saabiriinta sabirka u khayr badan baa ilaahay ku yidhi waa xamse ninkii dilay weeyaan ninka uu nebigu aayadaha qur-aanka kolba aayad usoo qorayo aayaddii u dambaysuu nebigu usoo qoray waxay ahayd qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calىa anfusihim laa taqnatuu min raxmat اllah ina allaha yakfiru الdunuuba jamiica inahu huwa algafuur الraxiim aayaddii qur-aanka marka loo keenay lagu akhriyo dushiisa ama hada fanacam tanaan aqbalay buu yidhi markaasaa maka la soo geliyey markaabaa nebiga la hor keenay calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebiga hortiisa ku ashahaatay markaabuu nebigu yidhi bal adeerkay xamse saad maalintii u dishay nooga sheekeey markuu ka sheekeeyey bay lilma ka daadatay rasuulka calayh salaatu wasalaam markaasuu yidhi waa hagaag waxshay ilaahay baa hidaayadda kula doono kusoo hadeeye marka wejigeegu ka arka adeerkay baan xasuusanayaaye marka xalaqaadka sidaa saxaabadeeda aan wax barayo adigu xagga dambe iga fadhiisa buu yidhi indhihiisu hadday arkaan waxay xasuusanayeen adeerkii indhihiisu inay aragta ma jeclayn qalbigiisuna naar inuu galo ma jeclayn hada abiicat alambiyaa sida indhihiisu waxjiyii inay arkaan aysan u rabin adeerkii buu ku xasuusanayaa kadalika qalbiga muxamedna ma rabin inuu waxshiyii naar u ku dhaco fa ilaahay hanu toobadkeenno isagaa ina arsaaqaya haddana dadkii ilaahay way caasinayaan maanta waxaan haysanay isagaana siiyey haddana waan caasiyaynaa yaa cibaadii baa ilaahay leeyahay kiinnii hore kiinna dambe jiniye insigiin kiinayna igu alla ka cabsiga badan haddaad sidiisa iga cabsataan baa ilaahay leeyahay mulkigayga waxba kuma siyaadinaysaan malkigagahe eh? waxba kuma ziyaadinaysaan ibliis calayhi lacna haddaad ii caasadaan baa ilaahay yidhi calaa afjari qalbi rajuli waaxidi minkum culamaa qaar waxay ku sheegeen waa ibliis calayhi lacna sida ibliis awoodda ilaahay isagoo yaqaano uu amarka ilaahay u diiday uu ilaahay u caasiyey haddaad ilaahay u ii wada caasadaan buu ilaahayna leeyahay milkigayga iyo awooddayda waxba kama dhimaysa iskama dhimayaan baa ilahay yidhi ilaahay inanka u baahan laa tanfacuhu طaaca walaa taduruhu macsiya waa munaajaad munaajaadkii nebigeenna calayh salaatu wasalaam markuu ilaahay la munaajoonayo uu ku ducaysan jiray waxaa ka mid ahayd yaa man laa taduruhu الdunuub walaa tanqusuhu اlmaqfira hab lii maa laa yanqusuka wاغfir lii maa laa yaduruka inaka anta alwahaab yaa man laa taduruhu الdunuub yaa man laa taduruhu dunuub kii ay dunuubtu aysan waxba ka dhimaynow makfirada addoommaha uu u dembi dhaafayana waxba aysan ka dhimaynow waa munaajaad markuu nebigu ilaahay la munaajoonayo ducooyinkaabuu ku ducaysan jiray marka daacadduna ilahay waxba uma ziyaadiso macsiyadduna waxba kama naqusto man camila صaalixan falinafsihi man jaahada fainamaa yujaahidu linafsihi man اhtadaa fainamaa yahtadi linafsihi man shakara fainamaa yashkuru linafsihi wmaa tunfiquu min khayri falianfusikum bal qur-aanka u fiirso naftaada naftaada haddaad hanuuntanna naftaadaadu hanuuntay man taزakkaa fainamaa yataزakkaa linafsihi ninka naftiisa xumaanta ka tahira ee meelaha xunxun ee nafta u fiicnayn ka ilaaliyay masaajidda iyo khayrka la yimaada naftiisa ee dembiga naftiisa kaga maydha taacadda iyo cibaadada iyo munaajaadka iyo xalaqaadka kaga maydha naftiisa u tahiray baa ilaahay yidhi man camila saalixana falinafsihi waman shakara fainamaa yashkuru linafsihi kii shukriya ilaahay naftiisa ugu shukriya ilahay waxba uma qabanayo marka ilaahay tabaaraka wa tacaala inaka ilaahay u baahan nolosha adduunyada maxaa markaa laynoo siiyey inaad ilaahay aada kula baayac mushtaraysa lagu siiyey araggu waa nicmad maqalku waa nicmad wakhtigu waa nicmad islaamnimadu waa nicmad bini aadantinimadu waa nicmad caafimaadku waa nicmad arsaaqaddu waa nicmad habeenku waa nicmad maalintu waa nicmad dhallinyarnimadu waa nicmad caqligu waa nicmad caafimaadku waa nicmad lixaadka lagu dhammaystira waa nicmad arsaaqaddu waa nicmad amnigu waa nicmad wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ciise bnu maryam calayhi asalaam ayaa arkay nin labada gacmood halkaa ku go'an labada lugoodna halkaa ku go'an indhale oo waxbana aan arkayn jidhkiisana ay ku dhacdee baras oo wada cad oo ku ducaysanayo leh ilaaha waxaan ku xamdiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday iga badbaadiyey aniga waa ninkii waa nin labada lugoodna halkaa ku go-an labada gacmoodna intaa ku go-an indha aan lahaynoo waxba arkaynin jirhkiisana waxaa ku dhacday baras wada cad yahay waxauna ku ducaysanayaa yuu leeyahay ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday iga badbaadiyey baan ku mahadiyaa buu leeyahay nabiyullaahi ciisa calayhi salaam baa ku yidhi oo adiga balaayada kaa maqan ee dadka kale ku dhacdeed ilaahay ka magan galaysa maxay tahay buu yidhi wuxuu yidhi waxa weeyaan dad baa jira buu yidhi qalbi bay leeyihiin qalbiga ilaahay kuma xus kuma hayaan cabsidiisa iyo jacayladiisa carabna way leeyihiin carabkoogana ilaahay kuma xasuustaan ama aniga ilaahay wuxuu i siiyey qalban shaakiran walisaanan daakiran baa ilaahay i siiyey qalban shaakiran qalbi wuxuu ilaahay siiye mar walba mahadnaqaya iyo carab wuxuu ilaahay siiye daakira oo mar walba xuska ilaahay ku qoyan qofka qalbi la siiyey ee qalbigiisa ilaahay maanta aan ku hayn cabsidiisa maxabadiisa jacayladiisa aanan ku hayn iyo qofka carab la siiyey ee carabkiisa ilaahay aan ku xasuusanayn ee wax kale un kaga sheekaysanaya miyayna balaaya ku dhicin buu yidhi haaway ku dhacday taasaan ilaahay ka magan galayaa buu yidhi ilaahay baan aniga taa iga ilaaliyey buu yidhi masiibada adduunyada ugu weyn ma taqaanaan waa dhimasho bal wax ka weyn ma jirtaa waxaa adduunyada masaa'ib dadka bini aadamka ku dhacda hebel hebel reer islaantii baa ka xanuunsatay waa masiibo aqalkii baa ka gubtay waa masiibo dalkii baa ka baaba'ay waa masiibo ilmihii baa ka waashay waa masiibo ganacsigee baace mushtarkii baa dab ka ka baaba'ay waa masiibo imtixaankiibuu ku dhacay waa masiibo gaadhii baa la dhacay oo lugya gacan baa jabtay waa masiibo laakiin masaa'ibtaasoo dhan waa laga kacaa aqal baa ka gubtay aqal berri waa iska dhisan karaa ilmaha ka waashay ka kalea ilaahay uu caafimaadin karaa isagii baa lug ka jabtay lugta wuu ka kami karaa tijaaraddii baa ka baaba'day tijaaradda uu ka soo kaban karaa xanuun baa ku dhacay waa iska daaweyn karaa laakiin uu dhintay ma ka soo kici karaa ma ka soo kici karaa idan masaaibta adduunyada masaa'ibta adduunyada taalla masiibada ugu weyn waa geeri aakhira marka la joogana masaa'ibta aakhirada taalla masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada ahla naarka waalciyaadu biاllaah allah inaga badbaadiya naarta amiin dhahada markii naarta ilaahay uu ku ekaysiiyey galaan waxaa qur-aanka ilaahay uu noogaga warramay inay afartan sannadood malaga maalig la yidhaah ay u dhawaaqayaan maxay ku dhawaaqayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk wanaadow yaa maaliku malik waa malaga furaha naaraha hayo weeyaan malaggaas weligii ma qoslin baa la yidhi sidii loo abuuray shakalka lagu abuuray bilaa qosol ayuu ku taagan yahay baa la yidhi malaggaasay u dhawaaqayaan afartan sannadood ay leeyihin yaa maalik liyaqdi calaynaa rabbuka rabbigaa waxaad naga gaadhsiisaa naftaba ha nagaga jaro maxay dhimashada u tamaninayaan waayo cadaabka iyo dhibaatada naarta ku dhex haysata ayaa ka weyn dhimashada afartan sano kadib ayuu u jawaabayaa yuu leeyahay qaala inakum maakithuun dhimasho ma jirto weligiin iyo allihiin halkaa baad ku waaryaysaan oad ku jiraysaan buu ley dhimasho way dhammaatay khalaas adhabtum طayibaatikum fii xayaatikum اddunya wastamtactum biha faاlyowma tujزawna cadaab alhuun raaxadiinnii tumashadiinnii jannadiinnii xorriyaddiinnii adduunkaad ku soo qaadateen lixdankii sane ee adduunyada ayaad xaqiiqo mooddeen ood wixiina ku soo qadimateen waxaan cadaab ahayn maanta ma lihidine halkaabaad weligii ku jiraysaan buu leeyahay marka maanta adduunyaan joognaa baritool aakhiraan tegaynaa arinii maadaa qadamta lihada alyowm addoon addoommaha ilaahay ka mida ilaahay calaa ru'uusi alkhalaa'iq buu kala soo dhex baxayaa buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam addoon loo nicmeeyey buu ahaa markaasuu ilaahay qirsiinayaa nicamtii oo dhan uu leeyahay addoonkii hebel hebel ahaa ma tihid ha waa nahay addoonkan u nicmeeyey ma tihid ha waa nahay addoonkan caafimaadka siiyey ma tihid ha waa nahay addoonkan awlaadda siiyey ma tihid ha waa nahay maalintan inay imanayso waan kuu sheegee arinii maadaa qadamta lihaada alyowm waxaad maanta agtayda soo dhigatay hore u soo marsatay ee aakhiradaada kaaga soo horreeyey itus baa ilaahay ku odhan doonaa waaba addoon wax khayra haba yaraatay aakhiradiisa aan u qadiman weeyaan wixiisii adduunyadu ku soo isticmaalay caqligiisii adduunku u isticmaalay dhallinyarnimadiisii adduunyadu ku isticmaalay xorriyaddiisii adduunyadu ku isticmaalay shahawaadkiisii adduunyada ayuu ku gutay intuu adduunyada joogay waxba xaaraanba kama ahaynba wixiisii halkan uu ku qadimtay khalaas markaasuu le yaa rabbi waa runta adaa ii abuurtay adaa arsaaqadda i siiyey awlaadda adiga ay siiyey adaa ii nicmeeyey adduunyadii aad i siisay baa i mashquulisay intaad i siisay iyadoo in ka badana ayaan adduunyadii kaga imidee ilaahu dibii celi han soo qaato han kuula imaadee ma la soo qaadan karaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib maada yacmal faasadaqa wa akun min aلصaalixiin walan yuؤahir allahu nafsa ida jaءa ajalha wallahu khabiiru bima tacmaluun baa taala haddana mar labaad buu ku celin ilaahay jala wacalaa su-aasha jawaabtii buu keenayaa ilaahay markaa buu ka sii jeesanayaa yuu leeyahay khuduuhu qaada buu ilahay odhanayaa malaa'igteediiy malaa'ig zahan zabaaniye la yidhaah oo jidhkooguba ka samaysan yahay naar jidhkiisay qabanayaan buu yuu yidhi ibnu cabbaas meeshay qabtaanba way soo go'aysaa lafihiioo hay kale ayaa hadhaya mana dhimanaya dhimasha way dhammaatay kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu alcadaab jidhkii markuu ka dhacaba jidh kalaa markiiba loo soo saaraya oo soo baxaya dhimashana ma jirto markaasuu argagaxayaa meeshii la qabtaba way go'day gacantaa la qabta way go'day mid dhegtuu qabta way go'day mid xagganuu qabta way go'day markaasuu alaa tarxamuun malaa'igtii buu leeyay maadii naxariisanayn waad sida naxariis ma lihidino markaasay odhanayaan arxam araaximiinkiiba kuuma naxariisane naxariistaad naga sugaysa annaga maxay tahay khuduuhu fagulluuh uma uma aljaxiima salluuh uma fii silsilatin darcuhaa sabcuuna diraacan faslukuuh maxaa loo cadaabayaa inahu kaana laa yu'minu biاllahi alcadiim maa carafa xaqa almacrifa ilaahay cadamadiisa qalbigiisa may gelin jannada naxariista ilaahay baa lagu galaa uma waxaa lagu galaa iimaan naarta waxaa lagaga badbaadaa ilaahay naxariistiisa lagaga badbaadaa uma waxaa lagaga badbaadaa waa iimaan meel loo baxsanayna ma jirto markaa muddadan yaraan adduunyada joogna waxaa laynoo keenay walaalayaal inaan fahmno weeyaan muslim dadka kale sidooda ha u fikirin adigu ka du waad ka duwan adigu innaka jannadeennu waa aakhiro weeyaan shahwaddeenna adduunyada ku gudan kari mayna innaku addunyaa sijnu lmuumin jeel baad ku jirtaa jeel ninka jeel ku jira hamigiisu waa maxay goormaad ka bixi ninka la xidhay shan sanaa la xidhay ama toban sanaa la xidhay walciyaadu billah ka soo qaad hamigiisu waa maxay goormaad ka bixi jeelka guur ka fekeri maayo ciyaalkiisi ka fekeri maayo shaqo ka fekeri maayo dhoof ka fekeri maayo hawalwalkiisa ugu weyn waa maxay ilaahu meesha marunkaa saar lama dilin qudhi lagama jirin gacan lagama goyn keliya waxaa laga qaaday xorriyaddi baa laga qabtay bas qofka la xidha maxaa laga xidhaa maxaa laga xidhaa balii sheega xorriyaddi baa laga xidhay cuntadii waa la siin hawadii u haystaa biyihii u haystaa weliba waxaa la leeyahy iska naso kubaddii baa la odhanayaa ciyaar weliba diintii baad ku baran kartaa waxaasoo dhan uma muuqdaan waxa u muuqda uun goormaa jeelkan lagaa saariyo xorriyaddaadii laguu soo celin الdunya sijن الmumin وjanaة sijn sijn sijn اlmumin waa muminkii waa muminka waxa uu doono u eegayn waxa uu raba uun arki karayn waxay naftu doono ma dhegaysan karo waxay naftu doonto ma cuni karo meesha naftu ay doonto ma geyn karo mar walba wuxuu leey anuu addoon ilaahay baan ahay ilaahay baan amarkiisa mar walba qaadanaya sidii abi bakr الصidiiq radi الله canhu kharaajka ayaa qulaamkiisii kharaashka u keenayey ayaa cunto u keenay maalin markaasuu abubakar cuntadii luqmad markuu ka baday ayaa qulaamkiisiibaa ku yidhi yaa khaliifata ya abaabakar awal waad i weydiin jirtood odhan jirtay cuntada halkee ka keentee maanta waad iska cuntay hamaad i weydiisay markaasuu xaggeed ka keentay zaman jaahiligii dad aan u soo faaliyey faal oo mushqaayad aan ku lahaabaa maanta mushqaayaddii isoo siiyeyoo cuntadana markaa mushqaayaddiibay ka timid buu yidhi abuubakarna markaa luqmad baa calooshiisa gaadhay fartuu afka geliyey abubakar sidiiq farta saasuu farta afka u geliyey markaabuu iska matajiyey haddana biyuu ka baday uu iska matajiyey haddana uu ku celiyey markaasaa lagu uhi ya abaabakar luqmaddii xaaraanta ahayd way kaa soo dhacdee joogso wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi hadday caloosha wax kaga hadhi lahaayeen oo ay diiddo inay soo baxdo naftoo la soo baxda mooyaane naftana waan la soo saari lahaa buu yidhi ma anoo xadiidkii nebigeenna maqlay calayh salaatu wasalaam kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi naar kas jidh kasta oo naar ku kor jidh kasta oo xaaraan ku kora buu rasuulku yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay ayaa luqmad xaaraan caloosheeda ku haysan buu yidhi innaga zamankeenna halkan maraynaa waxaan ku cuninba gaajada unbaa xaaraana bay ku odhan soomaalidu imanka gaajada unba xaaraana gaajada xalaal mirad noqo ilaahay caabud calooshaada xor uma tihid oo maqalka xor uma tihid dhallinyaradu wax kasta imika iska dhegaystaan haddii loo sheego la yidhaha war waxaa diintu ma ogolan wuxuu ku odhanayaa ma ikhtiyaarkaad naga qaadaysaan ikhtiyaar baan leenahay ayaa ikhtiyaar baad leedahay kaa yidhi haddaad ikhtiyaar leedahay maxaad la dhiman maxaad la gaboobi maxaad la bukooni maxaad la daali maxaad la xanuunsan maxaad la murugoon maxaad maxaad la baahan tahay maxaad la buusbuusi maxaad musqusha u geli haddaad haddaad xor tahay musqushaa gelina qormuunka kaa imanaya iska jooji ma joojin kartaa ma joojin karno kulligeen wada bullaacad socotaan nahay bullaacad socotoo lugaynaysa u fiirsa musqusha markaan gallo kulligeen saasaan idhahnaa maxaa ka uraaya bal sheeg ma adh iyo geel baa ku shubay meesha mise adaa dhigay waxaa halkaa ku jira halkan kugu jira adiga ilaahay baa naasturay mooyaane nin walba halkaa waxaa calooshiisa ku jira haddii carfiga caloosha ku jira urta bannaanka lagaaga soo saari lahaa ka waran sidee ummadda u dhex socon lahayd markaasee bini aadamku wax ismoodayaan ka warran wax ismoodayaanoo sanka taagayaan qarmuunka calooshaada ku jira oo keliya haddii naqaska kaarboonku dibadda kaaga soo bixi lahaa ka warran maxaa lagu odhan lahaa war kaniya maanta sii qarmuuna <laughs> kana maanta war balorda musqusha gal baan odhan laha waxbaa kaa soo waraya ziyaadee ilaahay laakiin waa sataar u ina asturay u ina asturay ceebteennii buu qariyey yaa man adhara aljamiil wasatara calaya alqabiix waa ducadii nabigeena calayh isalaatu wasalaam markuu ilahay la munaajoonayo yaa man satara yaa man adhara aljamiil yaa man adhara aljamiil ilaaha quruxdaydii bannaanka u soo saarayow wallaahi ceebtayda nuqsaantayda aniga haddaad i ogaan lahaydeen imaad dhegaysateen laakiin satriga ilaahay baan igula hadlayaa ininkuna satriga ilahay baad maskiinta ku fadhidaan iyo raxmadda ilaahay sheekh yaxya binu mucaad buu ahaa muxadisiintii buu ahaa taabiciinta markuu dhintay ayaa manaam baa lagu arkay manaam dadkii wan wanaagsana way is moogtahay <laughs> dadka iminka dhoof unbay ku riyoodaan dhoof <laughs> isagoo baddii ka tallaaboo talyaaniga galo ku riyoon mid markaas anigu wallaahi waan arkay anoo yurub galo waa sii socdaa ee salaama wariyadaad aragtay ma runbaa dee wixii maskaxdaada ku jira unbaa habeenkii shaydaanku kaa soo dhex saaray dadkii wan wanaagsanaa jannaday arkayeen oo qiyaamahay arkayeen oo ilaahay wejigiisay arkayeen culummada qaarkood rag baa ilaahay daatadiisa arkaya habeenkii markay seexdaan rag baa habeen walba nebi maxamed la kulmaya calayh isalaatu wasalaam yaxya binu mucaad baa ka mid ahaa markuu geeriyooday ayaa manaam lagu arko lagu yidhi yaa sheekh yaxya nin waacida oo muxadita oo zaahida oo ummaddu jeceshahay baad ahayde maa facala allaahu bika maxaad rabbigaa kala kulantay noo sheeg baa lagu yidhi markaasuu yidhi fudixtu waa lay waan ku fadeexdooday waan ku fadeexadoobay waan ku fadeexadoobay buu yidhi banka qiyaamaha oo ilaahay baa iigu yidhi soo qabta yaxya ii keena waa lay horgeeya ilaahay markaasaa ilaahay igu yidhi sheekhan xun shaykhaagan xun maanta camalka aad agtayda soo dhigatay eed is leedahay waad ku badbaadaysaa sheeg baa laygu yidhi buu yidhi markaasaan idhi yaa rabbi lix iyo soddon xaj ayaan carafo joogsaday oon agtaada soo dhigtay markaasaa ilaahay igu yidhi midna kaamaan aqbalin sheeg camal kale markaasaan idhi yaa rabbi saddex iyo lixdan kun oo khatma qur'aaniya ayaan soo khatimoon wataa markaasaa lagu yidhi midna kaamaan aqbalin waan kugu soo celiyey sheeg wax kale markaasaan dhulka eegay markaasaan is idhi dee camalkeen kaloo sheegan ba labadii camal ee islahaa waad ugu rajo fiican tahay waa lix iyo soddon xaju carafa istaagay iyo saddex iyo lixdan kun oo khatmat alqur'aan intiiba markii laygu soo celiyo layidhi lagaama aqbalin laygu yidhi ayaan madaxa gonoodiyey oo laygu yidhi welibana kor u taag madaxaagoo camalka aad agtayda soo dhigatay maanta aad leedahay waad ku badbaadaysaa itus markaasaan idhi yaa rabbi hee anu waxba ma wato waxba ma soo qaadanba hee adigaan ku imide bes waxaan garanayey inaan u tegaaya rabb كريمة غفورة شكور رحيم ستار حليم لطيف cafuwun hafuur rabbiga sifaadkaa leh inaan la kulmaayo ayaan garanayo waxba ma watee yaa rabbi anigu adaan ku imide bes markaasaa ilaahaygu yidhi haddaad ii timide waan kuu dembi dhaafee jannada gal markaa raxmadda ilahay baan jannada ku galee dadka u sheega buu yidhi hadday waa taabiciintii waa zuhaaddii waa salafu haadihi اlumma xasan albasri maantaan akhrisanaya maanta xasan albasri wuxuu yidhi soddon sano ma qoslin afartan sanana hadal maa laa yacni oo kaftana kuma hadal buu yidhi innagu maalinta imse jeer baan kaftanaa imisaan caytamaynaa imisaan ummad xamanaynaa imisaan waxaan doonna eegaynaa imisaan waxaan doonna maqlaynaa laqad adragtu aqwaaman waxaan soo gaadhay aqwaam buuhi aqwaam waxaan soo gaadhay waa saxaabadii saxaabadii rasuulka raggaan ka soo gaadhay markaan la joogay waxaan ku dhex ahaa buu yidhi tuug baan ku dhex ahaa buuhi tuug waa xasan albasri baa hadalkaa leh ayna naxnu maanta halkeen joognaa maanta ilaahay han u toobad keenno zaman adag baan ku jirnaa zaman adag zaman adag muslimiinta waxunbaa ka sii dhacaya muslimka maanta mar iyaku laysku diro mar iyaku ay iscaayaan iyo mar iyaku ay isdhammeeyaan waabaan ka sii xag jirna inakuna soomaali haddaan nahay wixii dalkeenna afartan sano ka horaan ku baabiinay ayaa ilaa iminka dalkeenna iyo dadkeenna ka dhex socda qabyaalad soomaaliya diintiisu waa maxay waa qabyaalad waa ta dhigtay weeyaan waa ummadihii inaga reebtay weeyaan ariiqa alwaxiid dariiqadda keliya maanta ummaddu ay ku badbaadayso waa dariiqatu lmustafa calayhi asalaatu wassalaam alrujuucu ila addiin lan yuslixa aakhira haadihi alummati ila bima salaxa bihi awaluhaa ummaddan aakhirkaygu ma islaaxayso ilaa awalkaygu wuxuu ku hagaagay mooyaane awalkii ummadda muxuu ku hagaagay yaqiin iyo zuhdi bay ummaddu ku hagaagtay aakhirka ummaddu maxay ku fasaadayna albuklu wa tuulu lamal bukl inuu qofku dhaqaalihiisii caqligiisii cilmigiisii wakhtigiisii uu kala baqay laakhiradiisii iyo diintiisii iyo inuu ku noolaado tuululamal hididiila dheeri waan noolaan doonaa waan jiri doonaa waan gaadhi doonaa waan dhisi doonaa war waxaasi shaqadaada maahayne waxaa kaaga horaysa waan dhiman doonaa berritola caawa caawa gabalku ii dhici maayo aniga waa inaad dariiqadaas rujuuc ila diin baa la rabaa ummadda in lagu soo celiya maanta ariiqata alwaxiida ariiqadda keliya ummaddu ay diinta ku soo noqon kartaa ay dad ay ummaddu diinta ku qabsan kartaa waa maxay waa ariiqatu dacwati waalcilmi labadaa oo wada socda oo kala socda maaha labadaasoo wada socdaa ummadda ku badbaadin karnaa maanta inaan muslinka dadka muslimiintaee waaweyna ee ee joogana inaan dacwadda ku soo qabanno dacwaddu waa maxay ummadda waxaan uga yeedhaynaa shirkigaan uga yeedhaynaa iimaankaan ugu yeedhaynaa khafladaan uga yeedhaynaa dikrigaan ugu yeedhaynaa jahligaan uga yeedhaynaa cilmigaan ugu yeedhaynaa dulmigaan uga yeedhaynaa ixsaanka iyo cadaaladaan uga yeedhaynaa asumcatu walriyaa baan uga yeedhaynaa ikhlaaskaan ugu yeedhaynaa dadaalka adduunyada ay ummaddu ay ku dhex dhacday ee dharaariya habeen adduunya laga fikirayo ayaan ka soo dhex qabanaynaa dadaalka diintaan ummadda ugu yeedhaynaa suuqaan uga yeedhaynaa masaajidaan ugu yeedhaynaa adduunyadaan uga yeedhaynaa aakhiradaan ugu yeedhaynaa jahaladu caamada iyo siyaasiyiinta iyo qabyaalis iyo casabiyiinta ay ku xidhan yihiin ayaan uga yeedhaynaa caamada waxaa leena kaale culummada ku xidhma culummadaad ku daba liibaanaysaan hada huwa ariiqatu dacwa inay diintu fido dacwadda u sababa inay diintu baaqi noqotona cilmiga u sababa haddaan doonayno zamankan maanta aan joogno in dadka muslimiintuna masaajidda u soo noqdaan gaaladana intii ilaahay hidaayadda ugu talagalay ay soo hanuunto islaamnimaduna ay quwad yeelato haddaan doonayno waa inaan dacwadda ka shaqaynaa waa inaan ilaahay dartii maalkeenna nafteenna wakhtigeenna aan ku bixinaa dacwadda dacwaddu waa maxay haddaan soo marnay dacwadda hadda maaha dacwatani tan waa waa wacdi weyn waa wacdi waa tadriis waa tacliim waa tadkiir dacwadu waxa weeyaan waa maqaaxyihii iminka jawladdan soo samaynayna magaxyood baa maqaaxyaha magacoogii shaahmacaan dhallinyaradeennii oo aan warba wahaynba qaarkood aakhiro inay aakhira jirtaba kama warhayaanba dacwad taasaa leh dacwad waa taas maskiidka haddaad kitaab ka marinayso waa tacliim maskiidka haddaad muxaadara ka jeedinayso waa tacliim maskiidka bayaanada ka jeedinayso waa tacliim dacwad waa maxay waa jawlaad inna laka fi nahaari sabxan tawiila dabbaal dheer baa ku ah hataa nebiga lagu yidhi maalintii dabbaal dheer aayaddu waa maki awaa'il alaayaat alatii unzilat cala almustafaa fii xayaati makiya fii suurati almuzammil weeyaan magaalada maka bad ma leh badda uu nebigu dhex dabaalanaya waa badeeyey waa mujtamaca ninka lugaynaya berriga lugaynaya iyo ninka bad ku dhex jira ee dabaalanaya isku socod maaha ninka berriga lugaynaya hadduu daalo cedceeddu ay qabato geed hadh macaan buu eegan oo ku nasan cedceeddu markay ka jabtana uu iska caraabi sow sidaa maaha waa sayr sayr baa la ydhakaa u socda ka bad ku jira ee dabbaalanaya dabbaasha mar keliyuu joojin karaa waa markee waa markee waa markee waa markuu badda ka baxo hadduu isagoo badweynta ku jira uu dabbaasha joojiye maxaa dhacay inna laka fi nahaari sabxan saddex iyo labaatan sana nebiga lagu yidhi dadaal waxaa nebiga la siiyo la amray laga cabiray dabbaal ha seexan ha nasan ha murugo ha farxin ha qoslin saxaabadiisa kolkuu la jooga uyadhoo la caddaynayay bas uyadhoo la caddaynayay watigii noo dhamaa jazaaka allah waxaa laga cabiray nebiga sal alla alay slam dadaalkiisii dabaal dabaashi goormuu ka baxay maalintii sankaraadku qabtay ee faaduma ay tidhi waa karba abataax waa karba abataax wuxuu yidhi laysa calaa abiiki karabun bacda alyowm yaa faaduma aabbaha maanta kurba iyo dhibaato ugu dambaysa buu yihi khalaas baddii waan ka soo baxay weeyaan iminka khalaas ila arafiiqi alaclaa إلى جنة الفirdowس maanta ay ugu dambaysay buu yihi dhibaato dambe khalaas khalaas inaan haddaan doonayno dacwadda walaalayaal dadka inaan ku dadaalno weeyaan haddaan doonayno ajyaal dadka soo socda maanta culammadu waa farkuturis dhakhtarradii culamada mid ka badan injineeradii culammadana siyaasiyiinta iyo culimmadana soomaalida horta ilaa ka yar baa siyaasiya iska daa wax kale maadaama culammadu ay mujtamaca ku yar tahay waxaad ogaataa hoos baan u soconnaa inta culammada rabbaaniyiinta ee ilaahay ku xidhan ee ummadda ilaahay xaggiisa u jeedinaysa ay nagu yar tahay ee shareecadday noo haysa inta ay yar yihiin ee tiradoodu laga bada tiro badan yahay hoos baan u soconnaay ogaada waan indiraasaynaa ummaddu waxay ku noqotaa ummadnimo waa hadday cilmigayga diinta haysata weeyaan labadaasaa markaa loo baahan yahay dacwad iyo tacliim in dacwaddana laga shaqeeyo oo ilaahay dartii loo baxo haddaan ilaahay dartii afartan u baxno iyo haddaad laba bilood baxdo iyo haddaad afartan baxdo maxaad ka soo shaqaynaysaa ma taqaanaa naftaadaad islaaxinaysaa suudaan laba kun iyo sagaalkii magaalada la yidhahdo saleim waa xadka u dhexeeya masar iyo suudaan ayaan joogay jamaacan la socday nin caalima ah. ilaa imika ninka caalimka waan xasuustaa magaciisa sheekh saabir cali baa la odhan jiray callaama khatiiba ah. oo ilaahay uu siiyey quwat albalaaqa waalkalaam waalfasaaxa ayaan gurigiisa ku buuqday maskiidku wuxuu qaadaa taqriiba ilaa toban kun oo qof markaasaa jamaacaddii maskiidkaa nagu tidhi yaa jamaacata jabuuti dhegaysta masaajidkan laba saaca subax uu buuxsami doonaa balaas waa la kala waayi hadda iminka sii diyaar garooba masaajidka alaabtiina meel dhigta balase sii qabsada sidee ninka khatiibka halkan waxaa looga yimaadaa boqol kilomitr baa khudbadiisa looga yimaadaa haynoogayahan ziyaarane daa'iman jamaacadada tartiibta waxaa ka mid a ah, maa nazaluu fii manzil hadday magaalo ama maskiid ku degaan laabudda waa inay sheekha caalimka ziyaartaan gurigiisii baan ugu tegnay markaas jamaaca kuu joogtaa la yidho soo gala buu naga yidhi waan gallay khudbad buu warqadar ku diyaarsanayay waa khatiib weliba warqadda uu ku qortaa maahayna waa yani yakhtub biduuni alwaraqa markaasuu nagu yidhi min ayna markaasaan ku yidhi min jabuuti uu yaabay jabuuti ha dariiqeed soo marteen waxaan ka yidhi waxaan soo marray jabuuti sanca khartuum khartuum ilaa iyo qaryadaada waxaan ku imanay bas maxaad masaafada intaa leeg aad u soo gasheen buu yidhi bal ii sheega markaasaan idhi waxaan u soo gallay liislaaxi anfusinaa maxaan u soo gallay sheekh waxaan u socnaa baan ku idhi liislaaxi anfusinaa uma buu yidhi walitadkiiri ikhwaanina iyo dadka walaalaha iyo muslimiintan inaan soo baraarujinno oo soo ziyaaranno uma walixdaa'i juhda nebi calayh isalaatu wasalaam dadaalkii nebi maxamed uu ummadda uga tegay dhaxalka ahaana ee ummaddu ay culimmada ku weecisay dhaxalkii ay caamaduna adduunya u jeesatayna inaan caamada u sheegno oon ku nidhaanno dadaalka diinta inninkana caamay waa laynaga rabaa ee la shaqeeya oo garab culummada siiya markaasuu yidhi kalaam cajiib wax kale umaad iman uma iman wax kale intaa baan u soconnaa wuxuu yidhi ayaa inaga dambeeya waxayna siiya markaasaan idhi nin walba waa bimaalihi wa ajiib ajiib buu kacay sharaabkii buu noo dhigdhigay kolkaana cabnay buu naga yidhi bas waa niiman masjidka iska socda annagu waxaan leenahay ninkani su-aalaha siduu noo weydiiyey daqiiqa talow khudbaddii dhannaydba bilow ka soo diyaari uun tabliiq <laughs> cajiib mambarkii mar aliya markuu fuulay hadalkiisa waxuu ka bilaabay jamaaca iigu timiday buuhi guriga waxay igu yidhaahdeen waxaan ku yidhi maxaad dalka u timaadeen waxay igu yidhaahdeen waxaan u soconnaa islaaxa naftayada waa taan annaku maanta aan ilowsannahay buu yidhi haddaan culummo nahay ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim aayaddaa intuu qabtay buu saacad iyo badh buu ka dhigay khudbaddii jumcada islaaxu nafs nafta oo la islaaxiyaa waa fardu cayn calaa kulli muslim toban kun oo qof oo miskiidka oo musalliina salaantooda balka bax waa kaase toban kun oo qof oo musalliintiiya salaaddii markii laga baxo aawa jamaacaddii waa kuwan salaan ummaddii oo dhan waxaan ka wadaa war haddaad bax lagaa yidhahdo ilahay dartii u bax waxaad u baxaysaa islaaxa naftaada waxaad soo baranaysaa fadhiga miskiidka ayaan dhaweyto jamacada afartan cisho oo noo soo noqotay jabuuti anuu markaska jooga ayaan ka yidhi war ad afartankaadu maxaad ka soo faa'iidaan ka yidhi mid baa yidhi sheekh anuu salaaddiiba haddaan bilaabay buu yidhi maalintay jamaacaddu xaafadda iga soo qaadeen baan salaaddiiba he ayaan bilaabay adna maxaad ka faa'iiday baan ku nidho kiina wuxuu yidhi anuu salaadda waan tukan jire subaxa igu adka salaadda subax baa igu adkayd buu yidhi salaaddii subaxna hadda waan ii joogsato ima dhaafi doonta buui ilahay idankii haddee toole adna maxaad ka faa'idaan yidhi dacwaddo wuxuu niga anin qur-aanka igu adkaa buu yidhi horta xifdigii qur-aanka waan bilaabo juscamaya tabaarig baa soo dhameeyey buu yidhi waxaana iga ballana buu yidhi maanta markaan sidaa u noqdo qur-aanka inaan xafidoon cilmiga barto halkaa markay marayso mid baa sii ooyey markaas war bal aamus adu ha ooyna maxaad soo faa'iido waa la aamuusiin kari waayey markaa waan yaabnay annakii baan la ooynayba maxaa helay ninka mu xanuunsan yahay amiirkii baan igu yidhi may ma xanuunsanee u kaadiya markaasaan maxaad la oydo maxaad ka soo faa'iido wuxuu yidhi anigu waxaan ahaa dhallinyarada mukhadaraadka isticmaala mukhadaraadku waad garanaysaan baan u malayn waxaan maanduuriyaha hooyadayda i dhashay baan dharbaaxa habeenkii la dhici jiray buu yidhi wixii baan hadda xasuusanayaa buu yidhi qof walba halkiu ka bukay ma ka soo bogsan mise kama soo bogsan taqyiir albiia muddadan bax lagu leeyahay wax kale ma aha biyo-adda hayr weeyaan biyo-addan aad ku dhex jirto yarba dil de insha allah haddii laynaga dalbana waan baxaynaa insha allah dhahada insha allah dhahada mise waxaad leedihiin maskiid beri annagoo joogno oday baa yidhi niyo wacdigiinaa yar marka hore aad wacdinaysaan aad baan u yar dhegaysanaa laakiin marka dambaan ka naxnaa buu yidhi waa markee baan idhoo marka qalinkiiyo buugga aad soo qaadataan ead leedihiin yaa ilaahay dartii u baxaya markaasaan ka naxnaa buu yidhi waxaan idhi haddaba i dhegayso baan ku yidhi adeer ninku markuu dhakhtarka tego isagoo xumaday ahaysoo jiran ayaa waxaa loo sameeyaa irbad irbadda ninka dhakhtarku meesha uu ku mudaayo maxaa lagu sii sameeyaa suuf yaa alcool yar lagu tuujiyaa waa qabow waana macaan irbaddiina way daba taallaa soo maha hadduu yidhahda ka warran suufkaa yar aniga iigu ekaysii ma bogsanayaa maxaa la odhanayaa waar daawadu waxay ku jirtaa tee allah ina fahamsiiyo khayr baa inaga muuqda allah inii ziyaadiyo allah ini barakeeyo in sha allahu tacaala dadaalkaa diinta iyo cilmiga iyo dacwadda inaan kulmino sow diyaar uma nihin in allah jaamacadaday ini yimaada inaad la fadhiisataan oo degaysataan oo wakhtigiinna aad la wax ka siisaanna diyaar ma u nahay dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allaha inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo maytaadkeenna allaha u naxariisto allahuma اqsim lana min khashyatika ma taxuulu bihi baynana wa bayna macaasiik ومن طاacتka ma تبلغna bه جنتك ومن اليقين ma تهون bه علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله